meesha dheere dhulkayaga naga u kulanti waan dhegeystaaleed lahantiinba meel walba aad joogtaan halkan waa reediyo kulmiya kuna soo dhawaada barnaamijka galab wanaagsan galab wanaagsangudahiyo dibada guud ahaan dadkaena gidigin ku noolo gebi ahaanti in galab wanaagsan galab wanaagsan barnaamijka galab wanaagsan alaaba waxaad ku dhegaysataan kaalimaha suugaanta kuwii hore kuwii dhexe kuwii dambe iyo sidoo kale sheekadeenii walbahaar adduun ayaan ka marnayn barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya cabdulaahi bootaan xidig iyo anigoo ifraa axmed xuseene soo dhawaada dhegaystiya arbaciyo khamiis toddobaadka intiisa kale kulmiye toos ugu xirnaaw tafsiirka qur-aanka iyo tacliinta cilmiga ka baro galab wanaagsan waayahay galab wanaagsan ifrax adiga iyo dhegeystayaasha barnaamijka galab wanaagsan iyo farsamo yaqaankaba aad iyo aad galab mhm. wanaagsan ayaan leenahay dhammaan dhegeystayaashana meel kasta ay joogaan mhm. galabtainta badan galbaha isniinta lasma arki jirin lasma arki jirin waa eh, sidaas waa dad dhegeystayaashu maysa filanaynin mhm. maanta barnaamijka galab wanaagsan balse barnaamijka baraarug inaga baaqday waayahay marka galab wanaagsanaa usoo laaban annaga u xiisna aad iyo aad waxaan argamatii karnaa dhageystayaasheena mhm. waa buuxinaynaa mhm. galab wanaagsan aan leenahay mhm, sheekooyin badan aan ku hayaa aan kuugu dhigaa laakiin barnaamijka haddaa furanaynaa marka hore mid kamida kaalimaha suugaanta waana kaala tashanaan soo qabana yacdii marka eh, qeyr waxaa dhacda wugta in la dhaho maadaa soo qabanaysa oo la weydiistoyes aarsiga waa ku eh, mhm. dheeraya marka waxaan soo qabanayaa hees qaraami ah oo uu ku luuqeeyo salax qaasim waxaa la yidhaahdaa wacnaya adduunyada cashadeenii waa eensigaagii waxa aan idaynin wada dhalashadeeniyo adiga jeha tahay adigoon bidka kala weheshada anigoon warka bidka kala weheshada nacayo haddaad waxyahaygiyo wadnahayga jec tahay anigoon warkaahayn dhigaa kala weheshada anigoon warkaahayn diga kala weheshada walbahaarka ugu jiray maxaa tirista weyda walbahaarka ugu diray maxaa tigista weyda walbahaarka ugu diray jacayl wadaago weji kala sugaayo walaalaha isdoortaa ma wiiqan kalgacalkee jacayl wadaago weji kala sugaayo walaalaha isdoortaa ma wiiqan kalgacalkee raaxadayno labadeenna wacad qabaa henee wax saar kale labadeenna wacad qabaa henee wax saar kale mee wada jirkeeni iweyday mee wada jirkeeni arag haddaan ahay waan koobi maaye haddaad walax si lafiha waydaaroo leedahay intaad walax si lafiya waydaaroo leedahay kaadaba waraaqo wahii ku sugay haddaba waraaqo waa ciwaan ku sugan intaad walacsi lafiya waydaaro leedahay intaad walacsi lafiya waydaaro leedahay haddaba waraaqu wahiiwaan ku sugaay intay wacashada tahay kala kuna jiro intay wacashadaa tahay hela kuna jiro intay wacashadaad tahay kuna jiro intay wacashadaad tahay kuna jiro intay wacashadaad kuna jir intay wacashada kala waaba kuna jiro dad jacayl wadaago weji kala sugaayo walaalaha isdoortaa ma wiixan kalgacalkee jacayl wadaago weji kala sugaay walaalaha isdoorta ma wiiqaan kalgacalkii iwidhi durraacday labadeenna wacad qabaa keenee wax saarkay

waayahay walaalaha is doortaa mm-hmm. ma wiiqaan galgacalkii mm-hmm. qof yani qof kala doortay mm-hmm. inuu wiiqamaba ahba waa inuu yani howsha sida loogu talagalay <laughs> oo u qabtaa saalax <laughs> qaasim aa ku luuqaynayay wacniyo adduunyada ayaa la barnaamijkeena galab wanaagsan ayay heeskaasina daafur ahayd botano sheekaan ku hayaa sokobaneyna daayid sheekeeranku aan kaga sheekeynaya adiga i dhegeystayaashanin tabajaraao caan ah mhm. oo ku noolaa ah waddanka talyaaniga ayaa waxaa hadda ka hor u yimid nin u dhashay wadanka jaynaha mhm. si uu timaha ugu jaro mhm. markuu timihii u dhameeyey marka iyo ninkii shiinayska ah wuxuu weydiiyey lacag meeqaa laga rabaa wuxuu dhahay lacag dhankaa ma rabo shiinayskii oo yaabana wuxuu dhaha oo waay timajaryaha marka ku dhahay waxaan rabaa inaan waddanka ama bulshada wax un kusoo kordhiyo shiineyskii waa mahadsan tahay in badan maalinkii xigta markuu marka meeshii furayay goobtiisii shaqo mhm. ayuu albaabka hore wuxuu ku arkay mhm. qoraal mahadcelin ah iyo dahab hadiyad ahaan loogu keenay eh, ninkii loo jaray ha maadaama ninkaanu nin wanaagsan yahay mhm. oo layidhi eh, lacag meeqanku siya u dhaha lacag kaama rabo hadiyada u keenay isla markii wuxuu ogaaday marka inuu ninkii shiinayska ahaa uu hadiyaddan keenay kadib maalinkii dambe haddana ninkii timajaraha ahaa waxaa u yimid nin kale mm-hmm. wuxuu dhahay timaha ii jar wuu u soo jaray nin faransiisuhu ahaay markuu timajarihii u dhameeyey wuxuu dhahay haddana lacag meeqa iga rabtaa waxba ma kaa rabiyu dhahay subaxii dambe haddana markuu meeshii furaya wuxuu iridda ugu imaaday oo mm. mahadcelin iyo fiyoore iyo lacag bashqad ku jirto meeshaas waxaa waaye ilaa uga baxday <laughs> marka mar walboo la weydiiyana wuxuu lahaa bulshadan rabaa inaa wax u taro maalinkii dambe ninkan maxaa ku dhici doona marka mhm. nin ha u imaado timaha ii jaro dhaha timihiyaa loo jaray <laughs> <laughs> wuxuu yidhi marka lacag meeqaa iga rabta wuxuu dhaha lacag kaama rabo oo mhm. mhm. sabab markaasu dhaha waddanka iyo bulshada inay wax kusoo kordhiyaan rabaa wuxuuna u qabto subaxii dambe muxuu imaadaa isleedahay riddi <laughs> ninkii eh, timajaraha eh, mhm. ahaa markuu subaxi yimid mhm. wuxuu u yimid eh, timajarihiisii oo ay hordhooba yihiin boqolaal qof ha <laughs> yaanad boqolaalkan qof sheega mataqaanaa fariimihii gudbiya wuxuu yiri timajaro lacag la meesha ku yaal waa weliba dhaqanka aan leenaha anaga horta aad iyo aad meel haddaan aragno free ah ama yani wax lacaga mm-hmm. aysan ahaynin mm-hmm. badana waa ah. laiskugu yeeraa mm-hmm. taas marka waxay ka dhigan tahay in waxyaabaha <laughs> oo freega ah eh, aada u jeclaa <laughs> dadkii kalena abaalgud waxay sameyn weliba ay ka qariyeen ninkii haa lacag keenaanay yani eh, eh. hadiyadii ay ku dhiirageliyaan shaqada uu bulshada u hayo laakiin annaga waa nacsi rabnaaday safa usoo galnay <laughs> waa tahay waa tahay aad iyo mahadsan tahay botano waa tahay eh, botano eh, aadaad mahadsan tahay eh, sheekadaas cajiibka ah markaan waxaan ku noqonayna dhankay kaalmaha sugaanta waa markayge waxaan noo soo qabanayaa hees ay ku wada luuqeeyaan maryan mursale ciise iyo sidoo kale qoomaal waayahay aan soo wada dhegeysano isweygi rumo as coigues maanta halkaas haddaan uga imaano marin mursal iyo qoomaal heeskoodii barnaamijkeena galab mm. wanaagsan ayayna qayb ka ahayn heesta lamaanaha maxaa ku dooratay lamaanaha mhm. eh, kuley heeska un baan ka helay heeskaa ka heshay miya saaxiibada kale raadinaysaa laakiin <laughs> wax kale raba inay iga soo dhex mhm. laakiin halkaasaan oo gudbayaa waatee botaana waxaa la soo gaaray xilligii aan wada jirnay sheekadeenii walbahaar adduun ma dhammaalayin hablowaanigaydin haanan ee hubaal halma siisanaa dhegaystayaal kusoo dhawaada qaybta soddon iyo koowaad ee sheekada walbahaar adduuno xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda kulmiye waa fikraddii bashiir maxamed kheyre yaab wiilkan ila dhashay qaalida hadii la waaniyo haddii lagu qayliyo hadii wax kasta loo sheegay sidiisa wuu soo taagan yahay waqtigu isbedeli doono ilaahayba lacagta maalin dhaweyd uu dhahayay gabadhii aan jeclaan wiilkee jeclaa lacagtuu siiyo haddii lacagtaas loo qabsado qaalid oo ninkii dacwaa gurigan yimaad xageen ka keenaynaa shan kun oo doolar dhan haddiina la xiro qaalid wuxuu soo waday iyo webiga yaaweyn waaye war balbelo belo belo naa khadro maxaa iskula hadlaysaa hooy maxaa kuu dhacay bisinke allaanaa go-aayay gabadhaydii hooy waxba iguma dhicine waxaa og taha ma lahan adiga aniga isla hadalkayga aragtaa iyo murugadeeda maxaa kugu dhaca hooy shaqadii baa lagaa soo ceeriyey maya hooy shaqada lagama soo ceyrin laakiin wiilkii qaalid ahaa ee bisinka ma dagaal boo gala maya hooy dagaal ma gelin laakiin haye hooye haddama ku dilay kaa dhibkiisa waa iska melaynaya inuu ku dilayo ma gabadhii buu iga daran alla tolaaye ciil badan hooy wiilkaaga qaalid wuxuu sameeyey mala socota xaaladiisa ma ka war haysaa may hooyo may habeenkii xilli dambe buu yimaadaa mar dambe duleedku ka soo dhacaa derbiga xataa maba arko subaxdiina isagoo yaaloo jiifo busta ku duuduwan yahay baabaxa hooyo bal ii sheeg maxaa ku dhacay khaalid hooyo gabadhii sulaqa ahayd ee odayga dariskeena dhalay saaxiibada yihiin soo ma taqaanin haa hooyo ayagoo intaa isdaba socda inta afka iskula jira arkaa biyo ismasaafaysteen maxaa ku dhacay bal ii sheeg maandha ii sheeg hooyo in la masaafaystaawa dhaantee waxay samaynayaan waxaan caadi ahayn waan nin islaamid lacagtiisa ee soo dhaceen hooyo shan oo doolar haddii lagu qabsada xaggee ka keenaysaa welina waa la sii wadaa lacagta shali wuxuuba igu dhahaba lacagta ninkaas aan ka qaado suleeqan ku guursanaa wiilkaaga wada qaldanuu ku socdaa hooyo maya hooyo laakiin lacag gabadha suleeqa isaga saaxiibada ay yihiin wiil rabo oo siduu ii sheegay qaalid yurub ka imaada aa lacag siiyey shan kun oo doolara markaas lacagtaas wuu wadwataa taleefon internet-a loo soo gaday lacagta islaameed oo wiilkaaga iska wadwataa shalay waa la hadlay aniga xitaa shan boqol oo doolaroo iga siiya lacagta boorsaday ku jirtaa wuxuu yidhi waxaa doonta kusoo gado waxaan dhahay qaalidow lacagta islaameed ha isku qaadan hadii noola qabsado meelaan ka keena ma naqaano waa ogtahay wiilkaaga shaqaa usoo raadiya hooyo shaqadii wuu diiday wuxuu dhahay adaa mar mardhow shaqo ku siinaa ninkaas waxaan ka qaada aniga meelo ganacsi ku furan doonaa allatulaaye ciil badanaa hadda sameemaadhey maaqaan wuu baxay hoo ciyaaray meela aadaw sheega qoraac xitaa wuu diiday wuxuu yidhi quraacda xaafada marow maqaayadaan ka quraacana suleeqayaan wasla soo quraacanayna ma lacagtuu soo hadayba kusoo quraacanayaan allatulaaye ciil badanaa maandhey lacagtuu ku siiyey ha cunina meel dhig isagana iidaa isteeshinkaaba geenaya isteeshinka inankuma sheekadaasuuba keena hooy isteeshinii xarig maxaa ku gelinaya maxaa u xiray wiilkaaga adaa dhalay canaanahooy wax u sheeg wadadu ku socdo wado qaldan waayo berito arrintan arinka weyna noo keenaya dhal waa balaayo gididkii iyo dhacaankii iyo sagaalkiihaye hooya ilaahay ha ku nabad yeela maandhe bal kaasoo kale ha ku dayan walaalkaaya maande waa ducaysantahay ducaqabtooy soo dhaqso balgalabta soo dhaqso warbalbelo ooma taasuu keena sagaalkii biloodan caloosha ku soo waday koriiskiisii tuugnimo waa iigu dara iyo gabarkaxays haddeeraa ah iyadana u tegayaa waxaan ku dhahayaa maandha wiilkayga hayga balaynin adugu waxaa dhacaysi dhac wiilkaygana kun shilin iyo shan boqol toona ha u taagin gacanta gees iiga mar wiilkayga suleekhadooda mahan war wiilkiiba iga farabixis oo xagee ka keenaynaa waxaasu lacaga annaguna masaakiin baan nahay yare talow xagee ka keeni doonaa aniga waa sheegaha sheegta leenahay luuqluuq marooba calir laasiman laamigasi maaha mar damban meesh ma fadhiisaayo badidanteed wax liiga qad waayo ah, ah, khaalid waa kana ah, saan baraade ay oy kaali khaalido kaali waa roona dilling at firi anaaba dilana waxaan kuu sheegaa xaalad waa iska roona xanjada beesa maad seewa aan adiin joog an ma iska le maalka maalnaag waraabaa ka deeri saacad adaa iga bixinaaye anaa kaa bixaa meha ah. godkegan biwa iushu anaa kaa bixaaya mm, sug gacantaa celi fire waxaa aan ammaana sii waya xabaddaa moos kaaleya haa maxaad moos iyo wax ka hadid qaadid beesada dhow waa gadi loontanka ah. keenaa markani kala bixeen ani adadoo bees dhiibin iwar maanta waa soo xasuustee maanta haa jidkaa maris waa ku salaami walaalta nin ma jiro anaa an jaceela igal saaxo jaceel adiga haa naftirkeyga yaa jeclaatay gabadha oo oh, ah. gabartee waxaa jeclaatay miya awood kutubi gabadheeda kutubi gabarteeda maa hmm. sitay suusu walaasheed allah anaa fahmay ar adi warmahaysanio oh. eh? anaa qaanso maanta oda talaash baxaran baxanku xiraasku eh, qofta oo oh, luq qandigan haa kuskuska ah ama taas maaha taas ma micnaha maya maya ma aha oo ku hadlaysa maaldhowta mogta ya yaa hadalaasi ayado e tash talaasha mm. idhaysa maaldhowta waa dhays kaas caanan ay kaas caado dad dhan way salaamaayaan dad widaa ma ishiigaysaa hayaa jecesha hadda isa anaa asukeed gacantaa cileed waxdhana iga bogaysaad markii wax kuu sheeg waxayna dhungist maartaa ay isheg ani waxaan jeclahay ere ani khadiijo aad jeclahay saaxibo khadiijade khadiir jadaan oo oh, intaan ila joogto oo oh, oh, la jooga oo miiskan iska le ha <laughs> eh, maxay u qoslaysaa jinimaan hawaa jinimaan hawaa markii u qoslay iska le seebaa u jiraa eh. eh. jecel noocee mina jecel oo mustaqbalaa rabaani <laughs> maxaa jiraa gabadhaa dhali kartaa yaakiin dhali karana jecel weynaa iyo yaraa ma galo <laughs> aada iga qusulsalaafraadhay maxay ku dhaad marka jacaylkaaga muu sheegat idaa <laughs> markin u sheeg ah, ah, maaga ma aragti hmm. barnaamij kalle u soo baxay waa waa iska bixafar labaatan sac ah, danaa ii geys xubiningaay waa ogtahay xeshood ma garta xawaalaha saxaafadda sumoodaaya firi ad horta waa kugu jirtaa suleykha isjeceshin marka akhwaano aniga u qoslino hani u dheedheelin jaceyl xaaladiisa waa kasey okay brad aan kuleeya maanta kadambe walaalkay camal hataa micnaha maanta wixii kadambe adeer talash buu ku dhahay micnaha okay marka weli jecelkaaga muu sheegan ma weli muu sheeganin saaxiib daahan hortiisa dafanaajoga dafanaajo saasaan waxaan ka cabso ibkaas waana qorshan ku waayo ha ii sheeka galabtu israacinaan adiga ha balbiiraan ku geynaa balbiiraan geynaa eradan waxaan dhan madoobay salamarina fariid garkan waa laga soo habeenaa fariid garabkaygu nacuysaa mia waayel waayel egtahay sax way dhalinyara iska horta meeqa soddonka meeqa ku raacdo anaa soddonka bil ma gaarin ba ade ani hagudayno ma walahi ku yaraynoya waa ku yaraynoya ani micnaha may soddonkeega weli ma gaarin todoba cawaa ka dhiman todoba cawa miya aa weli ma gaarin labaatankeea loo socda marka dhimale adiga labaatan jiraan kaa dhigaynaa xilka soddon bilaaba ani facay hataadi waa dhamaad in dadka kale soo labiso dhexda xiro dhexda waa xira dhexda xire qorshe kalan ku haya gabar hadaarabto inaad soo jiidatid ah. waa laga fogaadaa ah. adu miiskan gadowgiisii qort maaa ku gashay sax waay taleefon ma leedaarto maya dhibka jiraasaas kaaso taleefona soo gadane ha ah. maanta dhan biziyaa taa noqday sax waxaan mashquul ahayn haddii ku arto kuweydiiya class ku caawe inta ka baxday busy ama shir aan leehay mashquulka batay ha shir mashquul dibadda alaadle ingiriis mataqaanida ingiriis ah lamado waa kasaa waa gemu carabina aarabkistoowaa ah, ah, ah, dhammaana laakiin haldhi waa jirtaa saaxbo halkaas ay noo joogta dhegaystayaal qaybta koow iyo ee sheekada walbahaar adduun qaybtan qaybta xigta inta aan ku kulmayno nabadgelyo markaana salma ayaa nugu soo biirto salma galab wanaagsan galab la mid ah ifraaxey adiga iyo bootaan iyo dhammaan dhegeystayaashaba waxaa la yahay galab wanaagsan mm, galbahan laguma arkin toddoba maa maya toddoba ma jirna mashquul kale <laughs> maalmahan aroosyada qaar lama sheegay mhm. aad iyo aad laakiin toddoba idinka laydinka qariyay taas toddoba maahan ku celis waay <laughs> sabtaa ii daran sama <laughs> rabtaa miya adi waxaan jiidale rabtaa hilibka maalinkaas inuu idhaafaa diidanahay waayahay faraaxay qaybii dhex barnaamijkaas la sii maraynaaye waxaan soo qabanayaa kaalimaha sugaanta mid ka mid a ah haysaha ay ku luuqayaan mursal muuse iyo yurub geeyo heystan waxaa la dhahaa surbaxaadka caashaqa

salowga caashaqa waan kuula simaanahay mana samir darnaanine weli waan weli waan ku sugaya ambasalowga caashaqa waan kuula simaanahay mana samir darnaanine weli waan weli waan ku sugaya lama helo sirtaydo cidna kuma su'aaline haduba waxaad ku sugan tahay sugan tahay hatufkula socdaanahay ma su'aaline haduba waxaad ku sugantahay sugan tahay hatuf kula sodaanahay ku saafay hadalkii maxan maxan maxan kuu sameeya kugu soo hor imaanke manqué. sarfudaydku waa dhibe isaase isaseegimayne asalu sahal maaha caashaawaa tahay lama helo sirtaydo cidna kuma su'aalin mm-hmm. hadba waxaad ku sugan tahay haatif kula socdaan ahay warkubaalayaa iid maxaa <laughs> yani qofkaa jeceshahay mm-hmm inta badan filmaanta hindida ma daawata ifrax kuwa jaceylka ah mm. jilinka hindida meelaha ay ka gaareen waxaa ka mid a inuu mm. qofku qof kala dareemo markuu meel kale taabto ama usoo dhawaayo laakiin markii oo loo fiiriyo marka loo fiiriyo psychology ahaan mhm. waxaa la yidhaahdaa waxyaabahaas un waay suuragal waa maal dhihi karaa ee urgeema saxanta markaasi <laughs> qofka yacni inuu marka maxay tooda qof wax ku dhacan mhm. kale ama yacni inaad dareentid aad iyo aad eh, faraaxa su-aal ku weydiina mhm. saamaleyl mataqaanaa mhm. dhafartid weligaa qof dartiis muu dhafart ada qalbi dhagaxaa tahay weli qofa <laughs> u dhafarta Mm, haye tusaale qof oo xiriir ka dhexeeyo markaad un isku fahmi weysaan mm-hmm. habeenkan oo xilli dambe yahay oo xilliga jiifka la joogo ah. ma iska sii seexataaweliba aragna waayahay adaa baariyada miya <laughs> aad sheekada mida ku imaan kartaa mugt mm-hmm. inuu qofku baari yahay oo ka gudbo wax kasta oo la sameeyo mm-hmm iyo in laga baarisan yahay oo wax walba uu sameeyo looga eh, laba qof oon khilaaf keenina mhm. dagaalku wuxuuba maceeyaa xiriirka <laughs> <laughs> Eh, waxaa jirta umaleyna hees fanaanka hadda xasuusinin uu leeyahay markaan kala xanaaqna dib baan kuusii jeclaadqaalid kamil aad iyo aad mhm. way jirtaa marka wax jira waay marba haddii fanaaniintu ka heyseen ah, <laughs> hadhow aniha eersan daadaashan ta bilaaba alburyaadheen waa tahay puntland eh, waxaan kasoo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena dhegeystayaasheena mhm. eh, meel kastoo joogaan waan umahad celinaynaa mhm. barnaamijka intuu soconayay waxaa idinla socodsiinayay cabdulaahi buutaan iyo anigoo ifraaxa iyo salma oo nagu soo biirtay mhm. farsamaqaankana umahad celinaynaa galabta galgacal maxaa keeni weyse kalgacal galabta buu maqan yahay <laughs> wuunoo imaan doonaawayahay saaxiibada barnaamijka heesta ugu dambeysa uga tegay eh, hees ay ku luuqeyso felis cabdi ayaan uga tegaynaa dhegeystayaasha degeystayaal guud ahaan barnaamijkeenii galab wanaagsan heestaasi ayaa ugu dambeysay danin kulankeena kan xiga sidaa iyo nabadgelyo